bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo koowaad oo suuratu yuusuf ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay suuradda bilowgeedii ilaa casharkeenna hore aakhirkiisa qisadii nebiyullaahi yuusuf maraaxishii uu soo maray ayaa ilaahay nooga soo warramay waxaa noogugu dambeeyey markii aabbihiis laga keenay baadiyaha walaalihiisna ay ka yimaadeen oo isagu sidaas uu walaalihiisa uu faray markii waxaa weeye meeshaas xijaabkii labadooda kala dhex yiilay oo iska fayday aabbihiis markuu u yimiday ayuu wuxuu dhahay aabbaheeyow tani waxa weeye ru'yadayda tacbiirkeedii weeye hadda ka hor aanu ku riyooday rabbigayguna xaq ayuu ka yeelay ilaahay ixsaan ayuu ii sameeyey xabsiga markuu uga soo bixiyey adinkana dhulkaas baadiyaha idinka keenay markii shaydaan uu fasahaadiyey aniga iyo walaalahay dhexdeenna rabbigaygu waa mid la latiifa waxau doono waa mid ku cilmila khalqigiisa haddana shay walba maxalkiisa ayuu dejinayaa arrintu meeshaas markay joogtay waxaa dhacday baa la yidhi nebiyullaahi yuusuf markii amarkiisa ou taam noqday oo ilaahay subxaanahu watacaala boqortooyo iyo nabinimo ilaahay isugu diray wuxuu ogaaday baa layidhi nebiyullaahi yuusuf aynu hogu soo dhahnay waxaa weeye inaan arrintaanu aysan daa'imaynin oo adduunyo wax lagu haystaa wax sii jiraya aysan ahaynin naftiisi kolkaas waxay u hilowday in maaragtayaa ay hesho mulki oo daa'ima markaasuu sidatan ilaahay u baryayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wuxuu yihi nebiyullaahi yuusuf rabbi yaa rabbi rabbigeeyow qad xaqeeqehe ayuu dhahay aataytanii waad iga siisay min almulki mulkiga xaggiisa wa callamtanii waad i bartay min taawiilil axaadiisi ru'yooyinka tacbiirkoodana waxbaad iga bartay faadira asamaawaati yaa faadira asamaawaati samaawaadka allaha abuuray iyo wal arli arlahda allaha abuurayow anta adigu weliyii weligaygaa tahay masaalixdayda midka tawalinaayo maamulaaya ayaa tahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaakhirati aakhiro tawafanii i oobso ayuu dhahay musliman xaal aan harkii muslima waa waalxiqnii iyo haleeshii saalixiina kuwa suusuubanna haleeshii oo aabba'dayda ay ka mid yihiin nebiyullaahi yuusuf sidaas ayuu rabbigiisa u baryey maxaa yeele hadda ambiyada ilaahay ayagoo macsuumiina oo hadda waxaa weeye xumaan beri ka ah oo aynan ku imaanaynin waxaa weeye haddana rabbi in la baryaahu mar walba waxaa weeye waxay ka mid tahay shay aan laga maarmaynin oo waxay ka mid tahay ilaahay cibaadadiisa waxay keenaysaa tawaaluc ayay keenaysaa haddana ambiyadu waxay wax u sameeyaan in markaasi waxaa weeye lagu daydana way u sameeyaan marka wuxuu dhahay isagoo rabbigiisa milki daa'ima weydiisanaya waxa markaasi alla isaga uu siiyo addunyadan lagu siiyana ilaahay ku shukrinaayo oo nicmadaas ictiraafaayo ayaa waxa uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigeeyow qad xaqeeqeha aataytanii waad iga siisay min almulki mulkiga xaggiisa nintaanu waa tabciiliyo waa bacliyo bacli oo mulkiga kamida ayaa la siiyey maxaa yeele mulkiga masar ayuu boqor ka ahay oo boqor masar oo ka ahay layidhi maxaa yeele aqdaarta amase arlada dhammaanteeda cid markaasi gacanta ku dhigtoo milkisay ma jirto ilaa afar mooyaane afartaas waxay ahaayeen laba oo muslima iyo laba oo kaafiray ahaayeen labada muslimiinta ah waxay ahaayeen iskender ninka la yidhaahdo oo la yidhaahdo yaadalqarnayna loo yaqaano iyo sulaymaan ibnu da-uud weye nabiyullaahi sulaymaan labada gaalna waxay ahaayeen ninka la dhihi jiray buktu nasar la dhihi jiray iyo ninka la dhihi jiray shadaad ibnu caad waxay ahaayeen labadaasna laba gaalay ahaayeen adduunyada wax milkiyey oo aan labadaas ahaynin ma jiraan culummadu waxay yidhaahdaan marka aakhiru zamanka la gaarane waxaa milki doona mahdiga ayaa milki doona axaadiis saasana way jirtaaho nabigu ou dhahay walmahdiyu min aali beyti rabbi yaa rabbi rabbigeeyo ayuu dhahay qad xaqeeqea aataytanii waad iga siisay milalmulki mulkiga xadiis wa callamtanii waad i bartow dhahay min ta'wiilil axaadiisi ruyooyinka tacbiirkoodana waxbaad iga bartay faadira asamaawaati yaa faadira asamaawaati xarfunidiyaa meeshaan ka cadsan samaawaadka allaha abuuray iyo wal arli arlada allaha abuurayow anta adigu weliyii weligeyga ayaa tahay mutawallii masaalixii ayaa laga wadaa aha layidhi masaalixdayda midka maamulaya ayaa tahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo wal aakhirati aakhiro adduun iyo aakhiraba ilaahuw adaa weli ii ah maxaa yeele muuminiintoo dhan ayaaba ilaahay weli u yahay allah ladiina aamanuu waatow dha ilaahay markuu sidaas u dhahayo ilaahay subxaanahu watacaala sifo laa'iq uu u sheegay ayuu markaasi waxa weeye ducadii maxalu shaahidkeedii buu imaanayaa tawafani i oofta ayuu dhahay musliman xaal anaasiye muslima waalxiqnii ina haleeshiye bisaalixiina kuwa suusuubanoo aabbaa'deydii ka mid a ah. marka hadda culummadu waxay yidhaahdeen wuxuu ilaahay ka baryey in muslimnimo lagu dilo laba arrimoodaa imaahayso waxaa la yidhi mowd horta in la ma banaanayn oo nabigeennu calayhi salaatusalaam waatuu dhahay laa yatamanayanna axadukum almowt lidurri nazala bihi marka haddaynan amrudiin aysan ahayn oo diinta kaa fasahadaysa aysan ahaynin si kaleentood mowt in loo tamaniyaa uma banaanayn waxaa marka la taas markii la yidhaahdo waxaa loola jeedaa haa la yidhi nebiyullaahi yuusuf waxyi ayaa waxaa lagu ogeysiiyey ajalkiisu inuu dhow yahay markaasuu wuxuu dalbay baa layidhi maa yakunu cinda almowt mowtka agtiisa waxa ahaanaya oo markaasi ah inuu helo saalixiinta inuu haleelo haddii la yidhaahdo masalanba tawafanii musliman ayuu dhahay oo ilaahu islaamnimo igu dil ayuu dhahay waxaana la og yahay baa layidhi nabi kasta inuu ku dhimanayo islaamnimo muxuu arrintan u dalba haddii la yidhahdo waxaa lagu jawaabahaa ha layidhi waxa weeye nebiyullaahi yuusuf waxaa u muuqdaa la yidhi waxaa weeye jalaalka ilaahay subxaanahu wa tacaala marka haddii waxa weeye jalaalka alle oo u muuqdane ruuxa macsuumka ah oo cismada waa ah halmaamahaa la yidhi kolka markii ilaahay subxaanahu wa tacaala jalaalkiisa u daahiray ayuu weydiisay inuu islaamnimo uu ku dhinto waxaa kaloo la yidhaahdaa waxa weeye in lagu daydo liyustana bihi in lagu daydo ayuu maaragtay saas u dhahay maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salatu wasalaam wax badan ayuu samay jiray amase waxa weeye ilaahay uu ka baryi jiray isagoo markaasi wax jidaynaayo liyustana bihi in lagu daydo isagoo wax u jidaynaayo marka culummadu waxay sheegeen ahlu siiradaahu markaas kabacdi wuxuu noolaadaa layidhi asbuuc u noolaadaa layidhi mulkigiisina marka halkaas ayuu ku dhammaaday mulki marka waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala mulki aan dhammaanin allah iska leh daalika kaas lasoo soo sheegow dha ilaahay oo amarka nabiyullaahi yuusuf oo laga soo warramay min ambaa'il kaybi qeybka akhbaartiisa uu kamid mid yahow dha ilaahay qisadii hadda dheereeday oo nebiyullaahi yuusuf amuurihiisa looga soo warramay waa soo gebangabowday marka waxay aheeda qiso cajiiba ayay aheeday mar haddii qisada ay soo dhammaatay arrintaasna markii hore ilaahay rasuulkiisa uu dhahay naxnu naqusu calayka axsanaalqasasi uu dhahay waxaanu korkaaga ku qisoonaynaa axsan alqasasna qisadii nebiyullaahi yuusuf ay ahaaday arrintaasu marka waxay caddaynaysaa rasuulkeenna calayhi salaatusalaam risaaladiisu inay xaq ay tahay oo waxyi min minallaahi ay tahay ilaahay markaa wuxuu ku dhahay rasuulkiisa daalika kaas la soo sheegow dha ilaahay daalika almadkuuru min amri yuusuf taas la soo sheego amarka nabi yuusuf kamid mid a min anbaa'il qeybiyowdha ilaahay qeybka waxa ciilan akhbaartooda ayuu kamid yahay akhbaaru maa qaaba canka weye waxa kaa ciilan akhbaartooda ayuu kamid yahay sayidka maxamedkaahu nuuxiihi waanu waxyoonaynaa howdha ilaahay ilayka adigaan ku waxyoonaynaa sayidka maxamedkaahu nuuxiihi waanu waxyoonaynaa ilayka adiga ayaanu ku waxyoonaynaa wamaa kunta mana aadan ahaanin buu dhah ilaahay ladayhim agtooda ikhwatu yuusuf ma aadan ag joogin id wakti ajmacuu ay u qasdeen amrahum amarkooda ay u qasdeen oo dhagarta ay ku samaynaayeen nebiyullaahi yuusuf meeshan waana la yska xaalay karaa wal xaal maa kunta aadan ahaanin ladayhim agtoodaw dha ilaahay laday ikhwatu yuusuf weeye id wakti ajmacuu ay u qasdeen ay ku kulmeen weeye amrahum amarkooda sidii nebiyullaahi yuusuf ay u baabi'i lahaayeen way u halaagi lahaayeen walxaal hum ayaguna yamkuruuna kuwa hagarsanaya oo dhakraaya dhagar ku samaynaya iyihiinow ilaahay maadan agjooyin buu dhahay lam taxdurhum wey xaadir ma aadan ahayn oo markaas aad aqoonsato qisadooda oo aad ka khabarto wa inamaa xasala laka cilmuhaa min jihati lwaxyi wey hase yeeshee waxaa ilaahay ka wadahaa layidhi arrintaana waxay kuugu xasishayaa aayadda macnaheedkaa laga wadaa waxyiga hadiisa wamaa akaru naasi dadka badankoodu ma ahnow dha ilaahay walow xarasta ba ku dadaashida sayidka ahow bimu'miniina kuwa rumaynaayo ma aha ilaahay subxaana wa markii hadda amuurahaas cajiibkaa laga waramay waxay ahaaday inay iimaan ay keenaan iyadoo wax walba laga waramay rasuulka calayhi salaatusalaam risaaladiisa iyo xaqnimadeeda lagu caddeeyey waxyaabo badan oo markaasi yaab lahoo mucjisaa la siiyey ayaa haddana waxaa dhacaysa dadkii inaysan rumaynaynin arrintan marka waxa weeye waa sunno ilaahay subxaanahu watacaala oo qallo iyo qadar alla weeye markaasuu dhahay alleh wamaa aktaru nnaasi dadka badankoodu ma ahanow dha ilaahay hadda jalaalayinka waxay ku fasiraan ey ahlu maka weeye laakiin mar walba waxa weeye aktaru nnaas mu'miniin maahan weeye adduunyadan intay jirto dadka aksariyadiisu waa kufaar weeye ayaddaana rasuulkeenna calayhi salaatu salaam ayay tasliye u too nabigaa lagu sabar gelinayaa dadka aktarkoodu badankoodu ma ahnow dha ilaahay walow xarasta aadba ku dadaashida iimaankooda bimu'miniina kuwa rumaynaa ma ahnu ilaahay iimaan lagama sugaayo wamaa tas'aluhu ma su'aalamaysidow dhahay alle calayhi calaa tabliiqi risaalati amase calayhi cala alqur'aani qur'aankan min ajrin ijaara ku weydiisamayso oo aad ka qaadanayso oo haddana waxa weeye qur-aankan aada barayso ood u sheegaysid ijaare igu siiya ma aadan dhihin ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala wamaa tas'aluhu ma su'aalanaysid calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda min ajrin ajir ku weydiisa mayso ood ka qaadanaysa in huwa maa huwa ma ahanow dha ilaahay qur'aankuna ilaa dikrun waana mooyaane oo lilcaalamiina caalamiinta u sugnaantay in huwa maa huwa qur'aanku ma ahanow dha ilaahi subxaana wa ilaa dikrun waana mooyaane oo lilcaalamiina caalamiinta u sugnaantay qur-aankan waxa weeye waa waano oo caalamiinta wixii mukallafa oo cuqalo ah ayaa markaase waxa weeye waana uu yahay haddana adigu ma adhehi ma dhehaysid oo su'aalan maysid ijaare igu siiya ma dhehaysid marka meesha ma taalaa laga wadaa wax markaasi inay qur-aanka ay beeniyaan ka mancinaayo wamaa yu'minu ma rumaynayow dha ilaahay aktaruhum dadka badankoodu bilaahi alla ma rumaynayaan ilaa wal xaal hum ayagu mushrikuuna alla kuwa u shariig yela ay yihiin mooye oo haddii masalanba waxa weeye iimaan ou jiroy iimaan la yimaadaan waxaa ku laban markaasi shirki ah, wamaa yactarifu aktaruhum weye agtarkoodu ma ictiraafayaan tawxiidka weeye maxaa yeeley waxay leeyihiin allah huwa alkhaaliq alraasiq almucdi almaanic waxay leeyihin ilaahay waa midka isagaa wax abuuray isagaa wax arsuqa isagaa wax bixi isagaa wax manciya ah, saas maaragtay ah, ma dhahayaan weeye hase yeeshee amba saas way leeyihiin laakiin markay yidhaahdaan waxaa ku darsan shirki baa ku darsan oo ilaahay subxaanahu watacaala ayagoo hadda alla ictiraafsan ayay haddana waxa weeye u shariig yeelayaan maxaa yeele haddii ilahay yidhaha waxaan ku tegi doonaa ilaahay waa tow rasuulkiisa ku dhahay qul man rabu samaawaati sabci wa rabu alcarshi alcadiim sayaquuluuna allah samaawaadka todobada ah iyo arlada todobada ah yaa abuuray haddaas yaahay yaata carshiga cadiimka rabbigiisa ah alla wayay leeyihin marka isla markaasna ilaahay way u shariig yeelayan marka hadda waxaa weeye ictiraaf haddii alla la ictiraafo laakiin meeshii shirka uu ku jiro waxaa weeye ictiraafkaas waxba tari maayo ictiraafkaas ama aqoonsigaas waxaa anfinaya oo ka hortegaaya oo diidaaya shirkigaas baa diidaaya maxaa yeele ilaahay subxaanahu wa shirki cid shariig yeelaysa waxba ilaahay ka aqbali maayo allah wuxuu yihi subxaanau watacaala wamaa aktaru naas dadka badankoodu ma aha ah, ilahi wuxuu yihi subxaanau watacaala kuwa rumaynaa aad ba ku dadaashiyey haddana ilahi wuxuu ihi risaalada ku su aalo maysi ijaaro qur-aankuna waa caalamiinta ayuu usugnaaday marka hadda ilahi wuxuu yihi subxaanau watacaala aayaddaas waan ku tegaynaahe wa ka ayin wa kan badana howdha ilaahay min aayatin aayad badana daala calaa waxdaaniyati illaahi tacaala weeye wakaayin wa kan badana howdha ilaahay min aayatin aayad badana aayaddaasoo fi samaawaati samaawaadka dhexdiisa ahaatowdha ilaahay aayad iyo wal arli arladowdha ilaahay aayaddaasoo yamuruuna ay maraayaan calayhaa korkeeda ay marayan arkaayaan weeye ilaahay wuxuu yihi waka'ayin wa kan badana min aayatin aayad badana aayaddaasoo fi samaawaati samaawaadka ahaatay iyo wal arli arlada aayaddaasoo yamuruuna calayhaa korkeeda ay maraan ay arkaayaan wal xaal hum ayaguna canhaa aayaddaas muxriduuna kuwa ka jeesana ay yihiin oysan fikiraynin aayaddaas marka waxaa weeye koonkan aayado badan baa ku yaallo ilaahay qudradiisa waxdaniisa lagu gafo way marayaanoo wax walbay arkayaan oo indhaha ay ku haayaan haddana waxaa weeye way ka jeesanayaan oo ma fikirayaan maxaa yeele dadka waxa dilay waxaa weeye fikir la-aanta weeye ilahay markaa wuxuu yihi wamaa yu'minu ma rumaynayaan agtaruhum badankoodu bilaahi alle wamaa yu'minu ma rumaynaayo agtaruhum badankoodu bilaahi alle xaysu yuqiruuna weye biannahu alkhaaliq alraasiq weye waxay qirayaan ilaahay inuu khaaliq yaho raasiq yahay oo mucdi oo maanic yahay ilaa walxaal hum ayagu mushrikuuna kuwa shariig ilaah ay yihiin mooye ah, oo ilaahay markaas ayagoo saas ictiraafaya ayay haddana waxay garab dhigayaan ilaahay inay maaragtay keyrkiis la caabudaan weye waxaana hadda arrintaas caddaynaya nimanka mushrikuulcarab markay talbiyeysanayaan oo xajka ileen way xaji jireen sanadkii sagaaladaa laga reebay waa tii waxa weeye aynu soo mari jirnay aayadihii markaasi suuratu bara markay ku jira markay soo degeen baa laga reebay marka talbiyada markay ku jiraan ayay waxay dhihi jireen labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu ah, waxay dhihi jireen ilaah waa ku ajiibna shariigna ma yihin ilaa mid adigu aad milkitid mooyaane midaad adigu leedahay ayaa shariik kula oon ku garab dhigayna marka hadda ilaahay wax subxaana wa wax cibaado ah qeyrkiis in la garab dhigo ilaahay ogolaan maayo markaasuu dhah ilaahay wamaa yu'minu ma rumaynaayo aktaruhum badankoodu bilaahi alle ilaa walxaal hum ayagu mushrikuuna alle ay u shariig yeelayaan mooye afa aaminuu miyay ka aamin ahaadeenow ilaahay an ta'tiyahum inay u timaado kaashiyatun musiibo daboolaysow dha ilaahay afa aaminuu miyay ka aamin ahaadeen an ta'tiyahum inay u timaado haashiyatun macnaha niqmatun takshaahum weeye musiibo oo daboolaysa weeye oo min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa ka mid a musiibo cadaabka ilaahay ka mid a oo daboolaysa inay u timaado miyay ka aamin ahaadeen waa maya weeye ow amase ta'tiyahumu saacatu saacadda ay u timaado qiyaamada baktatan kela igu timaado ow amase ta'tiyahumu saacatu saacadda ay u timaado baasatan kada igu timaado walxaal hum ayaguna laa yashcuruuna aysan garanayn goortay imaanayso weye walxaal hum ayaguna laa yashcuruuna aysan garanayn qul waxaa u jira hawdha ilaahay saydka maxamedka haw haadihi midda sabiilii jidkaygu weeye waxaana lagu fasiraya aayadda qaybta dambe oo ilaahay qowlkiisa qul waxaa u jira hawdha ilaahay mushrikiinta haadihi midda kanu sabiilii jidkaygu dariiqadaydu weye haadihi midda sabiilii dariiqatii weye wa shariicatii weye waana sidatan adcuu waan u yeerayaa ilallaahi ilaahay diinkiisa ilaa diinilaahi ilaahay diinkiisa ayaan dadka u yeerayaa calaa basiiratin xujo korkeeda xaal aan ku suganahay ana aniga ayaa ugu yeeraya iyo waman duul itabacani aniga iraaca wa subxaanallaahi ilaahay yaa nasahan oo ilaahay shariig ayuu ka nasahan yahay wamaa ana aniguna ma ihi min almushrikiina kuwa alla u shariig yeelaya mid ka mida ma ihi ilahi wuxuu ihi waxaa u jiraa qulooyinka mushrikiinta tan aad u jeedaan waa dariiqadayda waxaana weeye sida tanoo adcuu waan u yeerayaa dadka ilallaahi ilaa diinillaahi ilahay diinkiisa u yeerayaa calaa basiiratin xujo korteeda anigoo ku sugan weye xujo waa maxaa weeye anaa aniga ayaa ugu yeeraya iyo waman duul itabacni iraaco aniga irumeeyo ah, aniga iyo wixii rumeeya saasaana maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu salaam dadka wuxuu ugu yeerayaa ilaahay diinkiisa qofkii mu'min ahoo nabiga rumeeyey asagune nabiga asagoo ku dayanaya asaguna sidoo kale weeye wa allahi ilaahay yaa nazaan u dhawdha ilaahay oo ilaahay subxaana watacaala tanziihan lahu cani shurakaa'i ilaahay shuraka u ka nasahan wamaa ana anigu mani ihi min almushrikiina kuwa shariig yeelaaya kamid mihi anugu wamaa arsalnaa ma anaan dirinow dhahay alle min qablika adiga hortaa sayidka maxamedka ahow ilaa rijaalan rag mooyaane raggaasoo nuuxii aanu waxyoonayno ilayhim ayaga xaggooda aan u waxyoonayno wamaa arsalnaa ma anaan dirnowdha ilaahay min qablika adiga hortaaga ilaa rijaalan rag mooyaane raggaasoo nuuxii ilayhim aanu waxyoonayno aayaddan waxaa lagu radinayaa haa layidhi kufaaru makaa waxay yidhaahdeen hallaa bacasa allaahu lanaa malakanay dheheen malag malag ilaahay muxuu noogu soo diri waayey bashar see noogugu soo diraya macnuhu marka waxa weeyaa layidhi aayadda say ula cajabaana ula yaabayaan weeye ayadoo waxaa weeye rususha ilaahay dhammaanteeda waxa weeye oo nabiga ka horreeyey bashar bani aadama ay ahaayeen say nabiga calayhi salaatusalaam ula cajabaan ula yaabay ma dhici karta weeye markaasuu dhahay alle ma dirin adiga hortaa sayidka maxamedka ahow ilaa rag mooyaane hadda waxaa ku baxaya haween baa ku baxaya haween rasuul ilaahay kama soo dirin raggaasoo nuuxi amba yuuxaa loo waxyoonaya ilayhim ayaga xaggood ee malaa'ig lama soo dirin oo bashar looma soo dirin min ahlilqura ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala qaryayaale ahalkooda xaal ay kamid yihiin haddana ahlul amsaar weeye reer magaal bay ahaayeen ambiyadaas la soo diray maxaa yeela liannahum aclamu wa axlamu yaa layidhi dadka reer magaalka ahu ayagaa cilmi badan ayagaa dulqaad badan weeye bikhilaafi ahlilbawaadi weeye dadka reer baadiyaha khilaafsan waa lijafaa'ihim wa jahlihim weye dadka reer baadiyahahu dad qallalan oo juhaala weeye markaasi uma suubadaan mansabka nabinimada inay qaadaan ah, macnaha baadiyadu inay qariban tahay saasaad ku ogaanaysaa oy dhibaato badan tahay waxa weeye ilaahay haween rasuul kama dhigin reer baadiyena ilaahay rasuul kama dhigin oo sooma aroorin arrintaas afalam yasiiruu miyaynan soconowdha ilaahay ahlu maka oo nabiga kasoo horjeeda iyo keyrkoodaba hamsadu waxay gelaysaa shay maxduufa faaduna way ku cadfan tahay oo taqdiirtu waxaa weeye acamu falam yasiiruu saasoo kale weeye istifhaamtuna waa istifhaam oo litawbiika weeye haydaartaynah weeye afalam yasiiruu miyayna soconowdha ilaahay fil ardi dhulka dhexdiisa miyayna ku soconin oo fa yanduruu ay fiiriyaan nadra ictibaarin weeye kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu ladiina kuwii ciribtoodi min qablihim ee ku horreeyey dadka ee ka horrey ciribtoodu waxay noqotay amarkoodii wuxa uu ku dambeeyey oo halaagi ilaahay markay rusiisa diinayn la halaagay ah wala daaru alaakhirati daarta dambow dha ilaahay oo jannada khayrun tii khayr badan weeye liladiina kuna u khayr badan ittaqow alla ka cabsaday afalaa tacqiluuna sow gara maysiin daaru laakhirati daarti dambow dha ilaahay oo jannadi ah khayrun mid khayr badan weeye yay u khayr badan tahay liladiina kuwa ittaqow alla ka cabsaday afalaa tacqiluun ama afalaa yacqiluuna sow gara maayaan xataa ida sayasa rusulu rusushii markay ow dha ilaahay oo wadannuu ay yaqiiniyeen rusushii ow dha ilaahay annahum ayaga qad xaqeeqahe kulliguu in lagu beeniyey oo ummadihii risaaladii ay ku beeniyeen jaa'ahum waxaa u yimid owdha ilaahay rusushi nasrunaa gargaarkayna ayaa u yimiday fa nujiya waa la koriyowdha ilaahay min duulnashaawu aanu doonayno walaa yuraddu mana la celinaayo ba'sunaa cadaabkayna canilqoomi qoomkii laga celin mmaayo laga celin maayo dha ilaahay almushrimiina oo muslimiinta ahay waxa weeye markii rususha ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray la dhibay oo waxa weeye heer la gaadhsiiyey ay markaasi dadka iimaankooda ka quustaan ayaa nasrigii ilaahay u yimido markaasaa cadowgoodii la halaaga taasaa ilaahay noo sheegaya xataa xataadaanu qaayo weye limaa dalla calayhi waxaa markaasi waxaa waxaa maaragtay qaayo ay tahay oo oo markaasi ayna tussaraynaysaa wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaantaa weye fataraakaa nasruhum xataa ida sayasa rusulu saas weye rusul ayaanu dirnay nasrigiyaa ta'akhuray xataa ida sayasa rusulu rusushii markay quuseen ow ilaahay oo wadanu lamiirkan haddii loo celiyo rususha danigaan yaqiin weeye ay yaqiiniyeen rusushi annahum ayaga oo rususha ah qad xaqeeqee kuddigu in lagu beeniyo ummadihii ay ku beeniyeen jaa'ahum nasrna waxaa kaloo la akhriyaa xataa ida idastayata rusulu rusushii markay quusteen u dha ilaahay oo wadannuu ayuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala wadannuu damiirka ummadaha loo celiyo wadannuu ummadihii ay u maleeyeen annahum rususha uceli damiirka qad xaqeeqee kudibu in la takhfiifiyo markaas in loogu been sheego wixii loo yabuuhay weye oo nasrihay jaa'ahum waxaa u yimid ow dha ilaahay rusushii nasrunaa gargaarkaynu dha ilaahay fa nujiya ama fa nunjiya waanu korinaynaa ma nashaau ruuxi aanu doonayno walaa yuraddu mana laga celinaayo ba'sunaa cadaabkayna can ilqoomi qoomkii almushrimiina oo kaafiriinta u ilaahay laqad xaqeeqehe kaana waxaa ahaadowdha ilaahay fii qasasihim rususha qisooyinkooda cibratun cibrowdha ilaahay yay ahaatay lulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka maa kaana ma uusan ahaanin qur-aankaanu xadiisan xadiisow dhahay war oo yuftaraa la abuuraayo la been abuuraayo walaakin kalkeeda wuxuu ahaaday tasdiiqa ladii kii mid u rumaynaayo bayna yaday hortiisa ahda oo kutuba wa tafsiila kulli shayin shay la arka kulligiis mid caddaynaayo ayuu ahaaday wa hudan hanuun ayuu ahaaday wa raxmatan naxariis ayuu ahaaday liqoomin qoom ayuu ahaaday oo yu'minu rumaynaayo qur-aanka waxa uu yahay baa ilaahay ka warramayaa lawallaahi qad xaqeeqee kaana waxaa ahaadowdha ilaahay fii qasasihim tusooyin rususha tusooyinkooda weeye akhbaarta rususha ilaahay uga waramaayo cibratun cibro ayuu dha ilaahay wax lagu cibro qaato yay u ahaatay laakiin biulil albaabi caqliga kuwa u dadka caqliga saliimkaale ayaa loola jeedaa ayaa ku cibro qaadanaya maxaa yal hadda qisadii nabiyullaahi yuusufaynu soo marnay cibray eeday maa kaana ma uusan ahanin buu dha ilaahay qur-aankaanune xadiisan warow dha ilaahay oo yuftaraa la been abuuraayo walaakin kalkeeda wuxuu ahaaday tasdiiqa aladii kii mid u rumaynaayo bayna yadayhi hortiisa adoo kutub ah wa tafsiila kulli shayin shay la arkay kulligiis mid caddaynaayo ayuu ahaaday oo diinta loogu baahan yahay wa hudan hanuun ayuu ahaaday baayida looga hanuuno wa raxmata naxariis ayuu ahaaday liqoomin qoom ayuu hanuun iyo raxmad u ahaaday qoomkaasoo yu'minu rumaynaayo wax dikriga loogu khasisaayo ayagaa ku intifaacayo dadka iimaan kale ayaa qur-aanku hanuunna u yahay raxmadna u yahay marka casharkeena intaas wuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuratu racdi oo ka mida suuradihii qur-aanka oynu hadda ku soo dhex jirnay suuraddii oo saddex iyo tobanaad suuraddan suuratu racdi yahay waxaa weeye waa suurad makiya oo markay ku soo degtay aayadaheeduna waxaa weeye eh, waxay noqonayaan afartan iyo saddex aayadood afartan iyo afar waa la sheegay afartan iyo shan afartan iyo lix khilaaf ayaa ku jira aayadaheeda waxay noqonaysaa ha la yidhi saddex boqol iyo konton iyo shan kelimo saddex kun iyo shan boqol iyo lix xaraf ayay noqonaysaa suuraddaana suuraddaynu meeshaan ka gelina waxaa yidhaha suuratu racdi ayaa la yidhaha waxaa loogu magacaabay suuratu racdi kelimo oo ku jirta weeye ilaahay wuxuuna dhihi doonaa wayusabbixu racdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifati marka waxay kamid tahay qaacidadii ahaaday min baabi tasmiyati lkulli biismi baclihi cala caadati ilaahi tacaala fii kitaabihi shay kulliya in bacli kamida qaar kamida lagu magacaabo caadada ilaahay kitaabkiisa ku beersata ayay ka tahay marka suuraddan saas weeye waa suurad makiya markayku soo degtay waxaa loogaga warrami doonaa usuululcaqiida ayaa looga warrami doonaa usuululcaqiida waxay ka kooban tahay aayado dhowra ayaa lagu sheegi doonaa oo ilaahay qudradiisa awoodda alle iyo waxdaaniyada alle midnimada ilaahay keligiis uu yahay fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi ayaa lagu sheegi doonaa waxaa lagu sheegi doonaa annubo risaala risaalada iyo markaasi waxaweeye nabinimada ayaa wax loogaga warrami doonaa waxaa loogaga warrami doonaa qiyaamadii iyo bacsigii iyo axwaalulqiyaama ayaa wax kamida iyagana looga warrami doonaa bismi illahi araxmaani araxiim aliflamimra allahu aclam bimuraadihi bidaalik alifkaasi iyo laamkaasi miimkaasi ra'daas muraadka loolaga jeedo ilaahay subxaana watacaala ayaa ku cilmilay qur-aanka meelo badanoo sidaas ayaynu soo marnay waxba ku laalaaban mayno waxa weeye cilmigooda ilaahay in loo bandhigo dariiqatu salafu saalix sidaas ayay ahaaday waxa markaasi ay tahana wax badan aanu soo marnay ku celcelin mayno tilka taasow dhaha ilaahay subxaanau watacaala ey haadihi l aayaatu aayadahan oo kuwaana aayaatlkitaabi aayaatun aayado weeye oo min aayaatilkitaabi kitaabka aayadihiisa ka mida ah. tilka taasow dhahay hadda waxa la ishaaraayo suuradda tan weeye ishaaradaana markaasi waxaa laga dhigay lilbucdi ishaaro u sugnaatoo kale oo waxaa weeye wax fog idoo la ishaarayo camal weeye kaabtaas waxay tusinaysaa bucdiya ku tusisaa waxaa iyadoo markaasi qariiba bucdi looga cabiray waxa weeye qur-aanka darajadiisa sida ay u sarayso oo maqaamkiisu uu weyn yahay khudbatulqur'aan qur-aanka darajadiisu ay u weyn tahay ayaa lagu ishaarayaa ey haadihil aayaatu aayadahan oo kuwaana aayaatulkitaab weeye ilaafadan iiduna bimacnaa min oo kala weeyo waxaa la leeyahay aayaatun aayado weeye oo min aayaatilkitaabi kitaabka aayadiisa ka mid a ah. maxaa ilaa waxa la ishaarayo hadday yihiin suuraddan aayadheeda aayaatlkitaabi haddii aan ilaafadan bimacnaa min aan laga dhigin oo bacliya waxa weeye qaladaa imaanahay marka baclu oo waxaa weeye bacli oo kamida aayadaha kitaabka ayaa loola jeedaa waladii kii unzila la dejiyow dhahay ilaahay sayidka maxamedka ahow ilayka xaggaaga loo soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey alxaqu mid xaqa weyow dhah ilaahay meeshaan waxaa weeye waladiidaan mawsuulkaan waxaa weeye mubtada waaye alxaquna bay noqonaysaa marka ilaahay wuxuu sugayaa qur-aankan xag ilaahay inuu ka yimid oo nabiga looga soo dejiyo xaq oo sugan oo shaki aanan ku jirin waa waxa ay ka sheegaayaan kufaartuna uusan ahaynin ilaan waxay yidhahdeen waa asaadirulaweliinay dhaheen alla markaas wuxuu dhahay waladiikii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey maxamedka ahow min rabbika xagga rabbiga lagaga soo dejiyey alxaqu mid xaqa weeye waa mid sugan alladii laa shaka fiihi weye shaka uusan ku jirin walaakina aktara naasi dadka badankooda wdha ilaahay kufaaru maka iyo kayrkooda laa yu'minu ma rumaynayaan walaakina aktara naasi dadka badankooduse laa yu'minu ma rumaynayaan aktarunaas mar walba horaan usoo marna qur-aanka fii kulli zamaani weeye qur-aankan dadka badankiisu ma rumaysna waana ilaahay subxaanau watacaala qalihiisa qadarka ilaahay oo azaliga ah ayaa wuxuu keenayaa qur-aankan dadka agsarkiisa inuuna rumaynin agsar markadda maxaa ku baxaaya in badan in yaraa ku baxaysa qur-aanka marka inta rumaysano in yar weeye adduunka oo dhan saas weeye ah. macnaha waxa weeye ha fiirinin baa leeyahay dadka waxba habsaasa u fiirinin maxaa yeela waxa weeye qur-aanka haddii kufaartaas iyo intaa beenaysa aase waxbana haisku murjinin ilaahay wuxuu u qadiray inaan dadka agsarkiisu ama badankiisu aysan qur-aanka rumaynin qur-aanka waxaysan u rumaysnaynin biannahu min cindi illaahi tacaala weye ilahay agtiisa inuu ka yimi uma rumayso allahu allow dha ilaahay alladii allah weeye rafaca asamaawaati samaawaatka kor yeelay bikayri camadin biirar la-aan dha ilaahay oo tarowna aada arkaysaanuw dha ilaahay meeshaan waxaynu ka guda gelaynaa adillo in laga warramo oo waxaa weeye ilaahay inuu joogo wujuudka ilaahay inay waajib tahay caddaynaysa weeye haddana alla subxaanahu wa tacaala uu ku sifoobay sifatulkamaal uu ku sifoobay waxaa meeshaa marka laga bilaabayaa adilo oo ku tacalluqaysa caalamulculwi weeye caalamka sare ku tacalluqaysa weeye waxaa la cirbinaysa oo ku xigsanaysa adilo oo ku tacalluqaysa caalamu sufli oo arlada iyo wixii markaasi dusheedaa weeye oo ilaahay waxauna dhihi doonaa wahuwa ladii madal arla ayuu ilaahay dhihi doonaa marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala allaahu allow dha ilaahay alladii allaha weeye ayuu dhah ilaahay subxaana watacaala tacaala rafaca asamaawaati samaawaadka kor yeelay bikayri camadin ou dha ilaahay tiirar la'aantooda oo tarowna aada arkaysaan tiir waxaa weeye arladaan kuma taagna hadda tarownahadaasi ma keenayso markaasi midaanan arkaynin in markaasi arro ay ku tiisantahy ee waxay ku rumoodaysaa inayna arradu tiirba lahayn wadrada ilaahay ay ku taagan tahay arladaas uma bacdiyeedow dha ilaahay istawaa alla waa ekaaday cala alcarshi carshiga ayuu ku ekaaday uma stawaa alla dumadaana waxaa weye limujaradi alcarsi weeye ee tartiib keeni mayso maxaa yaele tartiib uma dhexayn baa la yidhi markii samaawaadka la kor yeelaayo iyo istiwa oo calaa arshi tartiib uma dhexin baa layidhi istiwaana waan kasoo warana asalka waxaa weeye arukuub weeye watamakun weye arrintaas mustaxiilay alla ka tahay subxaana watacaala maxaa yeela haddii tamakun iyo waxa weeye wax la makansado la koro lagu fasiro waxay laasiminaysaa ay keenaysaa jismiye weeye wax jismila ayaa saas yeela amba wax jiha ku aadan weeye meeshaan waxaa laga wadaa qahar iyo qalabo haddii la yidhaahdo dariiqatulkhalaf weeye iyo istiiro weeye maxaa yeela shacniga qofka wax kora wuxuu yahay baa layidhi inuu shaygaas isagu uu saaran yahay ou hanto ou saydareeyo maxaa yeele baabuur markaad saarantao adigu aada wadid baabuurka adaa xukumaysa gaadiidkan kale markaa wada adaa xukumaayo weye saasaa laga soo qaata macnaha ilaahay koonkan macnaha inuu isagu saydareeyo milkiyo ayay daliil u tahay ee koonka ilaahay inuu isagu wax mudo ixtiyaaji ilaahay u gasho oo isagu waxaa weeye cabsiga uu dhan uu ka raadiyey ma ahan macnuu saas wey marka hadda waxa weeye istiwaaan yaliiqu bihi weeye istiwa ilaahay subxaana watacala isaga laayuqa oo kayfiyadeeda anan garanayni sidaas salafu saalixa ah ku dhaafay mana lasii baarbaarayo wa sakara alla kan sakiro weeye oo laydhiyey ashamsa qoraxdow dhah ilaahay iyo walqamara dayax wa sakara alla waa sakhiray dallala weeye ilaahay waa laydhiyey ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu sakhiray waxaana loo sakhiray qoraxda iyo dayaxa in caalamku uu ku intifaaco ayaa loo sakhiray kullun kulla arkowdha ilaahay oo ka mida dayaxa iyo qoraxda yejnii waa dureera hawdha ilaahay falaggiisa ayuu ku soconayaa kullun kulla arkowdha ilaahay waa dureerayaa falaggiisa falagiisau ku soconayaa biajalin ajal ayuu ku soconayaa howdha ilaahay ajalkaasoo musaman la magacaabay qoraxdaas iyo dayaxaas mid walba wuxuu iska falag oo ku socdo iska leeyahy meel uu maro wa weye wuxuu ku soconayaa ilaa qiyaamadu ay ka qumayso ee inti ka sokaa waxaa weeye kama baaba baaba'aayo kamana leexanaayo yudabbiru alla waa maamula howdha ilaahay alamra amarka ayuu maamulayaa yudabbiru alamra amarka ayuu ilaahay subxaanahu watacaala maamulayaa oo waxa weeye mulkigiisa amarkiisa ayuu maamulayaa khalaa'iqda ayuu ilaahay maamulayaa weeye amra alcaalam alculwi iyo caalamu sufliba amuurahooda ilaahay isagaa maamulaya ilaahay waxbuu noolaynayaa waxbuu dilayaa waxbuu cizaynayaa waxbuu dulaynayaa wax kasta ayaa maarata ilahay samaynaya oo tasaruf maaragtay yaa nooc kasta u yahay ayaa ilaahay samaynaya yufasilu alla waa caddaynaya hawdha ilaahay alle alaayaati aayadaha ayuu caddaynayaa yufasiru alla waa cadaynaya alaayaati aayadaha ilaahay qudradiisa aayadaha tusaalaynaya alla subxaanahu watacaala waa cadaynaya lacallakum waxaad mudantiinow dha ilaahay ahlumakow biliqaa'i rabbikum rabbigiina la kulankiisa oo aad kula kulmaysaan tuuqinuun aad yaqiinisaan hadda khidaabka ahlumakow ahay laakiin cid kastoo waxaa weeye inkiraysa bacsiga ayaa loola jeedaa lacallakum waxaad mudantiinow dha ilaahay biliqaa'i rabbikum rabbigiina la kulankiisa tuuqinu inaad yaqiinisaan mar haddii ilaahay sifaadkaas uu ku sifooba sifatulkamaalka waxaa la doonayaa cid walba liqaha alla inay rumaysaa weye lanna man qadara calaa dalika kullah fa huwa qaadirun calaa ixyaa alinsaani bacda mowti weeye qofkii intaa hadda lasoo sheegay awooda waa alle wuxuu awoodaa insaanka inuu soo noolayo bacda almowt ou xisaabo taasaaba caddaynaysa weye ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waxaa marka laydinka doonayaa liqaha alla inaad yaqiinisaan weeye haddana alla wuxuu yidhi waxaa laga soo baxay adiladii ku tacalluqaysay caalamulculwi waxaa lasoo gaaray caalamu sufli adiladii ahaaday wahuwa allow dha ilaahay alladii allah weeye madal arla arlada taagay ayuu dha ilaahay wahuwa alle alladii allah weeye madal arla basadal arla weeye arlada fidiyey arladatan waxaa weeye waxaa lagu fidiyey samada hoosteeda wajacala alla waa yeelay oo waa abuuray weeye fiiha arlada dhexdeeda rawaasiya buurayaalo wa jacala alla waa yeelay fiiha arlada dhexdeeda rawaasiya buurayaalo jibaal oo sugaysa weeye iyo wa anhaarin webiyaalow ilaahay wiyaal iyo wa min kulli samaraati mirayaala kulligoodow dha ilaahay iyo wa min kulli samaraati mirayaala kulligooda ayuu dhahay jacala alla waa yeelow dha haddana ilaahay fiiha arlada zawjeyni laba sinfi ayuu yeelay isnayni ta'kiid weeye laba ayuu yeelay oo nooc kastaa weeye jacala alla waa yeelay fiiha ayuu dha ilaahay arlada dhexdeeda zawjeyni laba sinti ayuu yeelay isnayni laba ayuu yeelay min kulli noocin weeye nooc kastaba laba sinti oo markaasi isku ayaa ilaah yeelay hadda marka waxa weeye zawjayni isnayni isnayni waxaa loo leeyahay waxaa la caddaynayaa maraatibulcadadka maraatibkiisa midda ugu hoosaysa weeye ee markaas waxaa dhici kartaa la yidhi laba nooc wax ka badan in markaas ay ahaato arrintu weye sida markaasi la arkaayo weye dimaarkana waxaa loola jeedaa xabadda wixii shamlinaayo weye ayaa loola jeedaa weye marka hadda asnaabtan oo waxaa weeye lasoo sheegayo oo la tirinaayo waxaa laga yaabaa ha layidhi in loo tirinaayo in markaasi xagga alwaanta laga fiiriyo loo tirinaayo sida caddaanta iyo marowga iyo maaragtay dhacmiga xalaawada macaanta iyo waxaa weeye dhanaanka iyo maaragta in loo tirinaayo iyo qaraarka weeye amase xagga markaasi weyninka weeye iyo yaraanta weeye amase xagga kayfiyada xaraarada kuleylka iyo maaragtay qabowga weeye iyo jilaaca iyo maaragtay adayga weeye intaasaa mid walba dhici kartaa alayhi laakin intoo dhanba way ixtimaashaa alayhi alla marka wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yukshii alla waa daboolayaa hal leyla habeenkowdha ilaahay annahaara maalinta ayuu ku daboolayaa yukshi leyla habeenka ayuu ku daboolayaa alle annahaara nahaara maalintuu ku daboolayaa yukshi leyla yuqadi leyla weeye habeenka ayuu alla ku daboolaya macnaha waxa weeye habeenka mugdigiisa ayuu alla ku daboolayaa annahaara maalinta maxaa yeele waxaad arkaysaa ayadoo maalin la joogo iftiin ay ahaaday habeen baa imaanaya maalintii bay daboolaysaa ina fii daalika almadkuuri kaa lasoo sheegay aayadahaas laga soo waramay oo waxna ay ku tacalluqaan caalam alculwi waxna ay ku tacalluqaan caalam sufli caalamka sare iyo caalamka hoose weeye ina fii daalika almadkuuri kaa lasoo sheegay la aayaatin aayado ayaa ku sugan owl ilaahay oo ilaahay waxdaaniyadiisa qudradiisa tusaalaynaayo liqoomin qoomna ugu sugan owl ilaahay qoomkaasoo yatafakkaruuna ka liqoomin qoom ugu sugan owl ilaahay qoonkaasoo yatafakaruuna kafikira udha marka hadda waxyaabahaas aayad iyo cibra waxay ugu sugan tahay dadka fikira weye sancada ilaahay kuwa fikira weye wa fi arli arlada dhexdeedow dha ilaahay qidacun gaballa ayaa ah wa qidacun ayaa mubtadae fil arli jaaru mashuurkaasna khabarki weye wa fi arli arlada dhexdeedow dha ilaahay arladii haddan ilaahay uu abuuray oo cajiibka aheeday ayaa ayadii laftirkeedii waxay sii noqonaysaa anwaac markaasaa ilaahay noo sheegaya wa fi arli arlada dhexeedow ilaahay qidacun gaballa ayaa ah buqaa oo mukhtalifaa weeye mutajaawiraatun oo isla dirisa mutajaawiraatun oo ilaahay isla dirisa weye mutaashiraaq weeye isku dhego weeye waxaa ka mid a mid dayibahoo wanaagsan mid sabikhaa cusbi'eelooy amba caraseelaa mid waxa weeye qaliilu rayca oo waxa weeye dalag nafle uusan ka baxaynin mid dalag fiican uu ka baxaayo waxyaabahaas oo dhan qudrada ilaahay waxdaanadiisa alla ay ciidil u tahay iyo wa jannaatun beerayaalo ayaa owdha ilaahay basaatiin weeye iyo wa jannaatun beerayaalo ah beeraha geeduhu ku yaalin weye sida timirta iyo zabiibka iyo waxyaabahaas weeye oo min acnaabin cinab ah ilaahaba bayaanshay iyo wa zarcun zarc ayaa howdha ilaahay oo min acnaabin cinab howdha ilaahay wa zarcun haddii markaas la rafciyo waxay ku cadfan tahay jannaadka weeye wa jannaatun ayaa howdha ilaahay iyo wa zarcun zarc ayaa howdha ilaahay badara iyo wa nakiilun ow dha ilaahay timir ayaa nakiilkaasoo sinwaanun ow dha ilaahay laaman u saaxiiba ow dha ilaahay iyo wa kayru sinwaanin mid laama u saaxiiba kayrkiisa wa nakiilun ayaa ow ilaahay sinwaanun ah, oo laaman maaragtay u saaxiiba weeye waa nakhalaadka weeye oo waxaa jamcinaya asal waaxida oo hal xidid amase waxaa weeye hal tiiraa jamcinaya furuucdeediina markaasi way fara badantay iyo wakayru sinwaanin laama mid u saaxiibo kayrkiisoo hallu kaliya ku taagan weeye oo hal jiir kaliya leh yusqaa waa la waraabinayaa hawdha ilaahay geedahaas bimaa'in biyo ayaa laga waraabinayaa waaxidin oo kaliya yusqaa amba tusqaana waa la akriyaa tusqaa haddii ta la akriya jannaadkaa loo celinayaa yusqaan haddii la intaa hadda lasoo sheegaa loo celinaya tusqaa waa la waraabinayaa beerahaas howdha ilaahay bimaa'in ma ayaa lagu waraabinaa madar wey waaxidin oo kaliya amase madarka keyrkiisaba sida webiyaashii oo kaleentood amase yusqaa waa la waraabinayaa kaa lasoo sheega bimaa'in ayaa lagu waraabinayaa waaxidin oo keligiisa owdha ilaahay wanufasilu wanufadilu yaan dhihi lahay wanufadilu waanu kala fadilaynaa waanu isdheeraysiinaynaa weeye baclahaa barkeed calaa bacdin barka kale fil ukuli xagga milahu ilaahay wanufadilu waanu fadilaynaa oo tafliilku waxa weeye in wax laysdheeraysiyo weeye baclahaa barkeedow dha ilaahay imaartaas calaa bacdin barka kale sid u xagga maaragtay cunidow dha ilaahay oo isku mid maha waa la kala fadilayaa wey ayagoo hadda waxaa weeye hal dhul iskala baxay hal biyo la iskula waraagiyey ayaa haddana waxa weeye wax badan ilaahay subxaana watacaala uu ku kala fadilaya cunidda iyo kayrkeedaba sida waxay ku kala duwan yihin xataa medebka iyo uduga iyo qadarka iyo maaragtay ah, xalaawada macaanta iyo dhanaanka waxyaaba badan iskula duwan yihin wey marka hadda siday timaartaas midhaheeda loo kala fadilaayo meelna iskala baxeenaa layidhi albiyana layskula waraabiyey bani aadamku isagana saasoo kale waa la kala fadilaa layidhi waxaa kamid a bani aadamka mid saalix ah oo suuban oo hayin ah oo layin ah oo jilicsan mid khabiisa ah oo dabeecad qallafsan ayaa maaragtay kamid aha layidhi waxaana laga abuuray aadam iyo xaawo kaliya weye haddana ilaahay dabcigoodii u kala duway marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkou doono waa fadilayaa qofkou doonana ka fadilayaa sidaas daraaddeed ayaa caalimka la yidhaahdo alimaam xasan xasanulbisri waxau dhahay warkaanu waxa weeye masal ilaahay subxaanau watacaala u sameeyey qulubta bani aadamka u dhahay qarladu waxay aheeda mid dayibo ah amase dhoobo ayay aheed kariya weeye oo ilaahay gacantiisa ku jirta ilaahay waa fidiyey markaasay waxay noqotay qaybo kala duwan weeye oo isu dirisa isu diris ilaahay markaasi wuxuu ku dejiye biyo ayuu ku dejiyey mid waxa weeye ubaxaa ka soo baxaye simaar midna nabaadaa ka soo baxaaye midna waxaa weeye waa carra teelo waa carro markaasi dhanaan oo milx a ah weeye oo haddana khabiisa weeye intaasoo dhanna waxa weeye hal arlay iskula yaalin hal biyaanu waraabiye marka waxaa weeye kadalika naasou dhahay dadkuna saasoo kale weeye aadam ayaa laga abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala taas iyagoo loo abuuray ayay haddana kala duwan yihiin wey ilaahay dadkii marka iyagoo saasa ilaahay samada ayuu madda uga keenaya wax walbay arkaayaan cibro ayaa adduunkan lasoo dhigay dad waxaa weeye qalbigoodu waa ku jilcayaa wayna khushuucayaan dadna qalbigoodu way qalafsanaanayaan markaasay lahwi iyo maaragtay ay gelayaan ilaahay waanadiisana dhegaysan maayaan marka sida geedahaas iyo simaarkoodu u kala duwan yihiin ayaa bani aadamkuna u kala duwan yahay markaasuu dha ilaahay wanufadilu baclaha calaa bacdinow ilaahay barkeed barka kale ayaanu ka fadilaynaa fi dhukuli xagga maaragtay miraha ama cuncunidow dha ilaahay ina fii daalika almadkuuri kaa lasoo soo sheegow dha ilaahay la aayaatin aayado ayaa ku sugan liqoomin qoomna ugu sugan qoonkaasoo yacqiluuna garanaw ilaahay ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo soo sheegow dha ilaahay la aayaatin aayado ayaa ku sugan dalaalaad calaa qudrati illaahi tacaala waxdaaniyati weeye ilaahay qudradiisa waxdaaniyadka tusaalaynaya liqoomin qoomna ugu suganowdha ilaahay qoomkaasoo yacqiluuna garanaayo weye macnaa yatadabbaruuna weeye hadda aayadahaas la sheegaya cid walba maaha liqoomin yatafakkaruuna ilaahay marka hore yatafakkaruuna ayaa layidhi fikir ayaa la hormariyey haddana yacqiluuna la yidhi maxaa yeele markii fikirku waxa weeye markii fikir la sameeyo ayaa caqli imaan karaa dadku haddaysan fikirin soodaba caqli ma yeelan karaan wa in tacjab haddaad la dha ilaahay saydka maxamedkaahow kufaarta ku beeninaaya haddaad la yaabtay facajabun waxaa la yaab oo arrintaa ka daranowdha ilaahay qowluhum qowlkooda oo yidhaahdeen ayagoo baxsiga inkiraya a idaa wasigii kuna aan ahaano turaaban carro aan ahaano a innaa annagu lafii khalqin abuur miyaanu ahaanaynaa jadiidun oo cusub ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay subxaan ilaahay rasuulkiisa salawaatullahi wasalaamu calayhi ayaa alla wuxuu leeyahay wain tacjab haddaad la yaabtay saydka maxamedkaahow min takdiibi lkufaari laka weeye facajabun waxaa la yaab ah xaqiiqun bilcajab weeye la yaab waxaa xaqiiqa ku ah oo in lala yaabo eh, ay maaragtay eh, shay xaqiiqaah oo saxaysa qowlum qowlkoodaw ilaahay kufaarta munkiriina lilbaxsi weeye ayagoo baxsiga inkiray ay leeyihiin ayadaa waktigii kunaa aan ahaano turaaban caro a anagu lafii khalqin abuur miyaan ahayna jadiidin oo cusub istifhaamu linkaari bimacna nafyi weye way diidan yihiin waa mayay leeyihin ina carada ka mid noqono inna lasoo soo eh, noqono khalqi jadiida suurtagal maha lianna alqaadira calaa inshaai alkhalqi weeye maxaa yeelay ilaahayga qaadirka ku ah khalqiga abuurkiisa iyo wixii markaasi waxaa weeye lasoo sheegay waxaa weeye icaadadooda qaadir buu ku yahay bal xataa caqliga markii icaadada ayaa asala weeye ulaa'ika kuwaasowna ilaahay alladiina kuwa weeye kafaruu kufriyey birabbihim rabbigooda ku kufriyey kuwa waxaa weeye bacsiga inkiraaya oo dhahaya markii waxaa weeye aan turaab noqonno khalqi jadiida miyaanu ahaanaynaa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahi subxaanau wa tacaala aladiina kuwa weeye kafaruu kufriyey birabbihim rabbigooda ku kufriyey wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay al xarkayaalo ayaa fii acnaaqihim qoorahooda ahaanaya wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alaqlaalu xarkayaalo aqlaashii oo waxaa weeye xarkihii naarta ahay weeye ayaa fii acnaaqihim qoorahooda ahaanaya oo qoorta waxaa loo surayaa xarko oo naareed weeye wa ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda khaalijuuna kuwa ku waraw ilaahay waulaaika kuwaasowdha ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda khaalijuuna kuwa ku wara weeye mar hadday bacsiga inkireen kufaar weeye naartana way ku waarayaan weeye ilaahay wuxu yidhi subxaana wa wayastacjiluunaka way kaa degdegsiina dalbayaan bisayi'ati dha ilaahay qablaalxasanati wanaag hortiisa walxaal qad xaqeeqee khalad ay tagtay min qablihim ayaga dha ilaahay almas dha ilaahay cuquubooyin wax lagu miisaaliyo wa ina rabbaka rabbigaagu laduu makfiratin dhaafid allihi u saaxiiba weeye linnaasi dadka loo dhaafo calaa dulmihim maca dulmihim dulmigooda in lala qabo ayaa ilaahay haddana u dhaafayaa subxaanau wa tacaala wa ina rabbaka rabbigaaga owdha ilaahay la shadiidulciqaabi ciqaabkiisa alihuu darayha ah weeye oo qofkii markaasi alla u ciqaabaayo ilaahay shadiidulciqaab weeye ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala aayaddan waxay soo degtaa intaana macnaheed u gelin nabiga calayhi salaatusalaam ayay cadaab ka dalbeen igoo degdegsan ayaa layidhi waayna markaasi cadaabku u degdegsiina dalbaayaan jees jees weeye oo waxaysaba la xehaynba rasuulku waxa uu sheegaayo wax ruma inay yihiin mushriku makana gaaladii oo maka joogtay ayaa waxay dalbi jireen baa layidhi cadaab ayagoo jiisjiisaayo oo waxay dhihi jireen xataa allaahuma in kaana haadaa huwa alxaqa min cindika faamdir calaynaa xijaarata min asamaa'i aw i'tinaa bicadaabin caliim saasay dhihi jireen oo aynu ku marnay suurati alanfaal ilaahayow midkaanu hadduu xaq uu yahay maxamed sheegaayo agtaada ka yimiday nagu madaray oo roob nooga dhig dhagxaan samada nooga keen nugu cadaab amba cadaab aliima noo dhihi jireen kolkaasuu ilaahay rasuulkiisa waxau ku dhahay wayastacjiluunaka way kaa degdegsiyen dalbayeen bisayi'ati sayi'ada xumaanta weye sayi'adada meeshaan waxaa laga wadaa cadaabka weeye qabla alxasanati ow ilaahay xasanada horteeda saxsanaduna waxa weeye cadaabka laga akhiro weeye oo raxmaddii ayay markaasi ka hor cadaab raadinayaan walxaal qad xaqeeqahe khalad ay tagtay min qablihim ayaga hortooda almas-uulahaasi ow ilaahay ah, cuquubooyin wax lagu miisaa cuquubaadka amhaalin weye ayaga masalkooda dadkii ahay cuquubaadkiisay hore u tageen mukadibiin miyaynan ku cibro qaadanayn weeye waina rabbaka rabbigaaga rabbigaagowh ilaahay laduu makfiratin dhaafid allih u saaxiiba weeye linaas dadka loo dhaafo ilaahay subxaana watacaalane waxa weeye xilmigiisa waxaa ka mida dadka inuu u dhaafo ayagoo dembigii faraha kula jira weeye calaa dulmihim maca dulmihim calada macyo laga dhiga maca dulmihim dulmigooda inala qabo ee haddii ilaahay subxaana watacaala dadka una u dhaafi lahayn ayagoo dulmigooda ku sugan oo qofkii daalima la qaba lahay ilaahay arladaa wuxuu uga tegi lahayba ma jiri lahayn alayidhi ah. arrintaanuna macnaheedu waxaa weeya layidhi dunuubtoodaa la asturayaa haddana waxaa weeye wax loo qaban maayo weeye xaalan loo haddeer la joogo loo qaban maayo bal waxaa weeye akhdiga la qabanayo kuwa dhaalimiinta dib ayaa loo dhigayaa marka shaksigu haddau toobo keeno oo waxa weye ou noqdo asturka ilaahay waa saaraanaya haddii kaleentood ilaahay waa qabanayaa akhda casiizin muqtadirin weeye alla awooda qabashadiisa ayuu ilaahay qabanaya marka ilaahay subxaanau watacaala haddii uu yahay kafuur raxiim shadiidulciqaabna waaye markaasuu dhahay alla subxaanau watacaala wuxuu yidhi wa ina rabbaka rabbigaas wow dhah ilaahay haddana subxaanau watacaala lasadiidulciqaabi ciqaabkiisa allihu daran yah weye qofki ilaahay caasiyo alla subxaanau watacaala waa ciqaabayaa weye marka sidaasuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala wayaquulu aladiina kafaruu lowlaa unzila calayhi aayatu min rabbihi inamaa anta mudinu walikulli qowmin haad wayaquulu ladiina kuwa waxay ku qawlayaan kafaruu kufyowdha ilaahay lawlaa unzila halaa unzila maa la dejiyo calayhi maxamed korkiisa aayatun aayad min rabbihi maa looga soo dejiyo inamaa in kaleeta mana u dhawdha ilaahay inamaa in kaleeta mana ayuu alla dhahay anta adigu mundurun ku digaayaa tahay welikulli qoominna waxausan haadi marka aayaddan casharkeenna dambe ayaan ku fasiraynaa casharkeena intaas buu ka yahay wallah subxana wa tala aclam wasalaamu calaykum waraxmat barakaatu